يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان وادعوا إلى التوحيد في كل الملا وكذاك دوما سائر الأزمان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب maalinta suurka la afuufi doono ummadda u sheego xusuusi fafasica man fi samaawaati waman fi lard waxaa argagixi doona waxa samaawaadka iyo arladaba ku jira ilaa man shaaa allah qofku alla doonay cidduu alla doonay mooyaane وادعوا إلى الغراء سنة أحمد ذاك النبي المصطفى العدنان وادعوا إلى نهج الهداة فإنهم نور يدل التائه الحيران وحذار داء الافتراق فإنه داء البلاء وحالق الأديان فالوقت وقت الصبر يا قومي وقد حامت عليكم زمرة البهتان صوفيهم جهميهم شيعيهم قوميهم وكذلك العلماني وأضرهم للدين لبرالية جاءت بكل الكفر والطغيان يا رب يا ذا المن جد بهداية تهدي القلوب بحجة وبيان وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى ولا ليال caawo ay tahay habeen khamiis ah waxaa inoogu dambayn doonta muxaadaraadkii iyo nadwadii aynu wadnay muddada lixda habeen ah muxaadaro uu inoo geli doono a-sheykh maxamuud maxamed xaliiki oo ka mid ah culimmada waaweyn ee gobolka sool ama magaalada laascaanood sheekha ayaan ku soo dhoweyn doonaa si uu kelmaddiisa iyo fataawahaba uu dhammaystirto kadib waxaa inoo dambayn doona insha allah waxoogaa markaa xidhitaan ah oo nadwada aynu ku xidhi doonno iyagoo ay nagala soo qeybgeli doonaan culimmadeenna gobolka iyo qaar ka tirsan ee eh, mas-uuliyiinta dowladdaba insha allah sheekha ayaan ku horreysiinayaa si uu kelmaddiisa iyo fataawahaba uu inoogu bilaabo mowduuca sheekhu uu ku qoran yahay waxay ahayd al-isticdaadu liyowmi lmiicaad in loo diyaar garoobo maalinta loo ballansan yahay oo ah maalinta qiyaame sheekha ayaan ku soo dhoweynayaa falyatafadal ashaykhu mashkuuran ma'juuraa الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله wcala aalihi wa saxaabatihi alakhyaari alabraari alatqiyaai aladhaar uma amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu u horeyn iyo mar walba ilaah weyne waaxidkaa baynu mahadinaynaa ilaahay baa mahad iska leh axadkii ina ka dhigay ummad ismuslimiin ah oo ilaahay yaqaana oo rasuulkiisii yaqaana calayh salaatu wasalaam adduunyada malaayiinta kafarada ah ina ka duway iimaanka ina siiyey allahaasaynu mahadnaqaynaa alxamdu lilaah aladii binicmatihi tatimu asaalixaat intaa badigeed waxaynu caawa wakhtiga kooban aynu haysano ilaahay ka baryaynaa inuu ina ku anfaco inoo fudaydiyo kelimaadkaynu is odhan dayno midka kelmadda odhanayana allaha ku anfaco ifyo aakhiro ka lagu odhanayee dhegaysanayana allaha ku anfaco ifyo aakhiro kelmaddu waxay ku saabsan tahay in loo diyaar garoobo maalinta loo guuri doono aakhiro ee ilaahay ballan qaaday bani aadam inuu halkaa isugu tegi doono ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamay inna sacyakum la shataa acmaashiinnu way kala tagtagsan tahay ninba waxbuu ka shaqaynayaa adduunka markuu noolyahay laakiin nin waliba wuxuu ka shaqeeyo qabri unbuu ku hoyan doonaa qiyaamihiisaa kici doona allihii qaadirka ahaa ayuu soo hortaagi doonaa oo waa laga xisaabin doonaa hadduu waxaasi khayr yahayna khayr baa loogu abaalgudi doonaa haddaba waxaasi shar yahay uu ka shaqayn jirayna shar baa abaalkooda uu heli doonaa man yacmal miqaala daratin khayran yarah waman yacmal miqaala daratin sharan yarah rabukum aclamu bima fii nufuusikum in takunuu saalixiina fainahu kaana lilawaabiina gafuura alle waa tuuleyy subxaanah wa tacaala qur-aanka kariimka ah fii suurati annajm aayadda koob iyo sodonaad alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi bal u fiirso aayadda walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi liyajziya aladiina asaa'uu bimaa camiluu wayajziya aladiina axsanuu bilxusnaa waxaa laguu sheegayaa samaawaadkan toddobada ah ee aynu taasi inuu ka muuqato innaga iyo lixda ka sarraysa dhulalkan isdaba yaala ee kii koowaad aynu inagu dul joogno iyo waxaa u dhaxeeya dhan haddii ay tahay abuur iyo lahaansho iyo maamul iyo maarayn ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala xogtaa marka lagu siiyey ba alle wuxuu leeyahay micnaha ku jiraa laguu sheegayaa marka muxuu yahay micnuhu micnaha ku jira waxaa weeye liyajziya aladiina asaa'uu bimaa camiluu waxaa micnaha ku jira uu yahay inuu ilaahay ka abaalmariyo kuwii xumaha sameeyey adduunkan markay joogeen xumaha sameeyey xumahoodii ay sameeyeen in laga abaalmariyo waayo saxar ilaahay seegayaa ma jiro bani aadamku wuxuu ka shaqaynayo wax seegayaa ma jirto wax kasta alla waa ogyihin subxaanah wa tacaala wayajziya aladiina axsanuu ilaahay inuu ka abaalmariyo kuwii wanaagga sameeyey bilxusnaa tii wanaagga badnayd oo janno ah ayaa ilaahay ku abaalmarinaya fii saxiixi muslim waxaa ku sugan nebigu sala allahu calayh waali wasalam inuu maalin mimbarka istaagay xadiidka ibnu cabbaas ee saxiixa ah radia allahu canhuma wuxuu leeyahay samictu rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalama yaquul yakhطubu cala almimbar waxaan maqlay nebiga isagoo mimbarka dushiisa fuushan oo khudbadaynaya muxuu nebigu markaa leeyahay innakum mulaaqu llah waryaadhahe dad yahow idinku ilaahay baad la kulmi doontaan xufaatan curaatan gurlaa idinkoo kabala oo cagacad idinkoo aan marya xidhnayn oo qaawanoo gacan iyo mudha idinkoo aan gudnayn ayaad ilaahay la kulmi doontaan maalinta aakhiro caaisha radi allahu tacaala canha xadiidka fii saxiixi albukhaari ku ayaa sii faahfaahiyey wuxuu nebigu tilmaamay sal allahu alayh wasalam yuxsharu annaasu yowma alqiyaamah xufaatan curaatan gurla waa la soo shirin doonaa maalinta qiyaame dadka iyagoo kabala iyagoo aan gudnayn iyagoo qaqaawan baa la soo shirin doonaa yaa rasuula allaahi annisaau waاrijaalu jamiica rasuulka ilaahayow ma rag iyo dumarkiioo isku dhan ayaa qoortaa ah la isugu keenayaa bannaanka oo aan marya xidhnaynoo kaba xidhnaynoo aan gudnayn caaisha arrintaasi way yaabtay markay sidaa rasuulka u weydiisay yanduru bacduhum bacdan barhkood barhka kale u daawanayo o arkayo o eegayo caaisho dee inay su-aashaasi keento khalad maaha waa sax waayo iminkaynu joognaa innagu waxaynu haynaa dadkiiyoo marya xidhan oo loo kala taag la'yahay soo maydin arag iyadoo marya la xidhan yahay baa dadkii loo kala taag la'yahay oo intaa xaaraantu iyo garacyadu ay dhalanayaan oo intaa la isku maran yahay oo laisla fadhiyaa habeenkii markaad caroodo o aqalkaaga ku socoto masaska iyo musaska iyo bahalagalaynkaa laiskula jeela wada fadhiyaa gawaaridaa laisla baktiisanayaa oo ayada lala taagan yahay dadkiioo marya xidhan baa loo kala taaglayo kuwaasoo inta mudh laga dhigo dibadda la ysugu saaray xaalkusoo ma adkaan karayo caaisha radi allahu canha rasuulku waa u jawaabay wuxuu ku yihi rasulk sal la alay slm yaa caaisha almru ashaddu min an yandura bacdahum bacduhum ilaa bacdin arrinku waa ka culusahay caaishoy dadku maalintaa barhkood barhka kale inuu eego bal ilaahay baa idinku dhaariyey bal xisaaba ama eega bal bal qiimeeya wixii ilaahay abuuray bani aadam ahaay oo bannaan laysugu keenay oo wada qaqaawan oo nin qof dumara eegaya aanu ku jirin iyo qof dumaroo nin eegaysa aanay ku jirin haddana so ma cusla markaa arrintu waa arrin culus oo waxaa loo leeyahay mawduuca looga dhigay war maalinta aynu inagoo dhan gebi ahaan u diyaargarowno waa waxaa loo leeyahay waa arrin aada u culus sidaa awgeed baa waxay mudan tahay khudbadaha iyo nadwooyinka iyo bayaanka iyo muxaadaraadka iyo waxisu jeedinta iyo wacdiga iyo waanada iyo naseexada iyo hoga tusaalayntu had iyo gooraale inay u bataan dadka in la xusuusiyo maalinta aanay maalin ka dambaynin ee wax waliba qofku uu sameeyey adduunka inta lasoo ururiyo camalkiioo saafiya wuxuu shaqaystay xuma iyo wanaag la siin doono maalinta yowmulqiyaame waa maalin aada u cadiim ah oo khatarteedu daran tahay oo qofku inuu u diyaargaroobo ay lagama maarmaan tahay ilaahay fii suurati qaaf koob iyo afartan aayadda ka bilaabata ilaa afar iyo afartan buu muuqaal cajable ka bixiyey alle wuxuu yidhi wastamic wastamic dhegayso qofkii baa lala hadlaya war qof yahow dhegayso waxa aan ku odhan doono dhegayso waxaan ku leeyahay dhegayso maxaa lays odhanayaa yowma yunaadi almunaadi yowma yunaadi almunaadi maalinta uu yeedhi doono dhawaaqi doono ka dhawaaqaya waxaa lagu fasiray ka dhawaaqaya inuu yahay malagii maalintaas min makaanin qariibin meel dhow buu ka yeedhi doonaa meel dhow ayuu malagu ka yeedhi doonaa ilaahay hortii marka dadka laysugu keeno muxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa ayatuha alcidaam albaaliya lafayahaw baaba'ay waa lafihii xabaalaha ku jiray lafayahaw baaba'ay dad yahow xubnihiisu ay kala go'een walusuula almutaqaica waluxuum almutamaziqa hilibki kala daatay ee ciiddu cuntay dadkii curuqahoodu dhammaadeen alle wuxuu idin amrayaa inaad isu timaadaan oo isu soo uruurtaan si ilaahay addoomihiisa u kala xukumo subxaanahu wa tacaala markaasaa roob baa di'i doona roobkaa biyihiisii baa dhulka geli doona dadkii baa soo bixi doona xabaalaha ka soo bixi doona dadku markay dhintaan ciiddaa jidhkooda cuni doonta laftaa yaree dabagibinta ah ee u dambaysa cajbu danabka hari doonta taasaa markaa dadku ka soo askumi doonaa markaasaa qofkiioo caadiga uu soo bixi doonaa su-aasha waxay odhanaysaa waa ayo qofka u horeeya ee qabri ka soo baxa maalinta yowma alqiyaama nebigaa inoo sheegay sal alla alay waali wasalam ana walu man tanshaqu canhu alqabru anigaa u horeeya qof xabaasha ka soo baxa aakhira buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam xabaasha isagaa uga horeeya dadkii la aasayee dhintay adduunka ka guuray ilmo nebi aadan nebi maxamed baa ugu horeeya soo bixi doona salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ilaahay markaasuu ku le warhoy maalintaa dhegayso warkeeda yowma yasmacuuna asayxa waa maalinay dadku maqli doonaan dhawaqa iyo yeedhmada loo yeedhi doono ayay maqlayaan bilxaqi iyadoo xaq ah daalika yowmu alkhuruuj maalinkaas lasudhawaaqa laysu dhawaaqayo waa maalinka isa soo saarida weeyaan alle muxuu odhanaya innaa naxnu nuxyii wanumiitu annaga ayaa wax noolayna annagaa wax dilna wa ilayna almasiiru xagga yagaa loo ahaanay ahaanshuhu waa xagga yaga aayaha bani aadamku meeshuu ku soo ururayo waa xagga yaga yowma tashaqaqu lardu canhum siraaca maalintaasi aradu way dildillaacaysaa dadku way ka soo yaacayaan kadaalika xashrun calaynaa yasiir shirinta dadka lasoo shiriyo oo ilaahay hortii la ysugu keeno xabaalihii laga soo saaro arrin fudud weeye buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala ilaahay mar kale wuxuu yidhi wanufika fi suuri suurkaa la afuufi doonaa faidaa hum min alأjdaaثi ilىa rabbihim yansiluun marka la afuufo mise markiiba xabaalaha intay ka soo baxaan ayay dheeraynayaan oo degdegayaanoo alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa ee xisaabtii ayay dadku u yaacayaan kuwii gaalada ahaa ee qabuuraha ku jiray qabrigana lagu cadaabayay munaafiqiintii ayaa hadli doona qaaluu waxay odhanayaan yaa weylanaa man bacaanaa min marqadina yaa weylanaa hoogayo yaa naga toosiyey hurdadii aanu jiifnay hurdo kumay jirine qabriga iyo xabaasha ciqaab iyo cadaab ku haystay laakiin marka loo eego hoogga iyo ba'a iyo cadaabka iyo ba'ayaalka ku soo socda iyo jahannamoo raamsan doonta ayaa marka loo eego waxa ku soo food leh tani waxay noqonaysaa hasha ilalis hurdadan yare qabriga tii ku socotay way sahlanaanaysa yaa naga kiciyey hurdadii aanu ku jirnay haadaa maa wacada araxmaanu wasadaqa almursaluun waa wixii ilaahay ballan qaaday ambiyaduna arrintaasi waa rumeeyeen waa ka run sheegeen waa rununa weye in kaanat ilaa sayxatan waaxida waa hal qaylo ah iyo dhawaq keliya buu alla wa tacaala faidaa hum jamiicun ladaynaa muxdaruun sidaa marka malagu u dhawaaqo say u dhan agtayday ku diyaarsan yihiin buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala waa la soo dhigin ilahay cadaaladiis falyawma laa tudlamu nafsun shay-a maanta nafna wax laga dulmin maayo waxaanay samayn oo la iman la saari maayo waxay la timina la xasayn maayo hoostata la dhigi maayo bannaankaa la soo dhigi doona ilahay isagaa ka warramay dulmiga inuu iska xarimay yaa cibaadi innii xaramtu الظulma calىa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu alla waa tuley subxaanaه wa tacaala walaa tujزawna ilaa maa kuntum tacmaluun laydinka abaalmarin maayo wixii aad shaqaysateen mooyaane culimmada tafsiirku waxay leeyihiin afuufka bunka la afuufayo maalinta aakhiro qaar waxay yidhaahdeen waa laba jeer midda koowaad waxaa la yidhaahdaa nafkhatu alfazac wasacq marka hore lagu dhawaaqo malagu sidaa u afuufo wax alla wixii nafi ku jirtoo nool naftu waa ka baxaysaa marka labaad afartan kadib ma afartan cishaa ilaahay baa yaqaan inta udhexaysa ma afartan biloodba ma afartan sannadoodba ilaahay baa yaqaan nebigu afartan baa udhexaysaban buu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka labaadee malaggu uu ku dhawaaqo waxalla wixii noolaa dibbay usoo noolaanayaan waxalla wixii dhintay laakiin ibnu kaiir ibnu kaiir tafsiirkiisa wuxuu leeyahay waa saddex jeer <coughs> afuufka la afuufayo buunka waa saddex jeer ta koowaad waxaa la yidhaahdaa nafkhatu lfasac waa afuufka hore malaggu afuufayo waa tii argagaxa dadku iyagoo adduunkoodii dhex mushaaxaya axaadiistuna way tilmaamaysaa wax kala iibsanaya qaar xooluhu waraabsanayaan mid cunnadii loo soo dhigay oo weli aanu de hurinoo soo faraxashay oo gacanta geliyey mid marya kala iibsanaya bay ku dhici doontaa dadkao dhan baa argagaxaya siday adduunyadooda u wataan hawsha xadiidka saxiixa ah ee bukhaari soo saaray baa caddaynaya nebigu wuxu uhi sal alay wasalam lataquumanna asaaca waqad nashara rajulaani awban baynahumaa falaa yatabaayacaani walaa yadwiyaani saacadda qiyaame wallay way dhici doontaa iyadoo laba nini wax kala iibsanayaan mid marya iibinaya iyo mid ka iibsanaya markaasaa alla rasuulku wuxu leh sal lla alay wasalam maradii ay kala iibsanayeen ma kala iibsan doonaan mana mana laabi doonaan maradii waa la dhigay lamana kala wareegon lacagti laysma siin baradii inta la laalaabay sideediina laguma celin xaaladoo halkaa maraysa ba dhici doona markale nebig wuxu leh sal alيه wasalam wala taquumana saaca wa huwa yuniitu xawdah qad yas qad xawdahu qad yasqii fiihi falaa yasqi falaa yasqi fiihi waxaa dhici doonta qofku inuu darkiisii xoolaha uu ku waraabin lahaa xoolihiioo tuban inuus yidhaahdo waraabi ma waraabin doona buu nebigu yidhi alayh salaatu wasalaam saacaddaa dhici doonta walaa taquumanna saaca saacadda walle way dhici doontaa waqad rafaca uklatahu ilaa fiihi falaa yatcamuhaa qofku isagoo raashinkii loo soo dhigay gacanta intuu geliyey afka u soo qaaday weli isagooaan hudhin halkaa gacantu marayso bay saacaddu dhici doontaaba nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska bukhaari baa soo saaray qur-aankuna waa ka warrame falaa yastaiicuuna tawsiyatan walaa ilaa ahlihim yarjicuun u fiirso dadku marka saacaddu ku dhici doonto falaa yastaiicuuna tawsiya ma awoodayaan inay dardaarmaan aqalkiisii buu saaka ka soo baxay danihiisii buu soo jarmaaday hawshiisii buu ku jiraa ismale maanta qiyaama dhacayaa isagoon dardaarmin oo aan wax sheegan oo wax dardaarmin baa qiyaamuhu ku dhici doona walaa ilaa ahlihim yarjicuun aqaladoodii ehelkoodii ubadkiiyo oorihii aqaladii iyagoon ku noqon ayaa saacadda dhici doontaabuu nebigu allah yidhi subxaanahu wa tacaala ta labaadna waxaa la yidhaahdaa nafkhat sacq asacq marka labaadee la afuufo dadku way daadanayaan ta saddexaad marka la afuufona dadku way soo bixi doonaan qur-aankuna waa ka warramay fafazica wa yowma yunfaku fi suuri maalinta suurka la afuufi doono ummadda u sheego xusuusi fafasica man fi samaawaati waman fi lard waxaa argagixi doona waxa samaawaadka iyo arladaba ku jira ilaa man shaaa allah qofku alla doonay cidduu alla doonay mooyaane caalamkao dhan baa baaba'aya uma yunfaku fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun mar labaad baa la afuufi doonaa mise dadkii waa taagtaagan yahayo waa tuban yihiin waxba ashibay ka soo baxeen nebiguna salawaatu wasalaamu caleyh wuxuu inoo sheegay malaggu inuu diyaarba yahay iminkadan caawanaa idinla hadlaya kaba soo qaad malagii afuufi lahaa waa diyaar rasuulkaa inoo sheegay sal alay slam wuxuu nebigu yuri sal alay wasalam kayfa ancamu wa lqarni qad iltaqama qarnahu wahanaa jabhatahu yantadiru lidna min allah yantadiru lidna min allah sidee u raaxaystaa oo adduunyadan isugu balballaadhshaayo ugu barwaaqoobaayo ugu raaxaystaa iyadoo malagii ku dhawaaqi lahaa buunkee afuufi lahaa afka uu geliyey oo saa ugu hayo dhegtana xagga ilaahay u janjeedhiyey wuxuu sugayaa fasax ku dhufo in la yidhaahdo keliyuu sugaya maxaan eeganayaa buu nebigu leey salawaatu ullahi wasalaamu calayh sow intaanay intaa dhicin shaqaysto oo camal fasho oo cibaadaysto sowmaahi markaase habeenkii suu salaad ugu taagan yahay dhiigga jidhkiisa ku jira labada cagoodbu kusoo shubmi jiray markaasay caaisha ka nixi jirtay caguhu markay barbararaan oo inay qarqarxaan ay ka baqdo rasuulka ilaahayow dembigaaga horya kii dambe alla waa dhaafay nasoo iska seexo yaa caaisha afalaa akuunu cabdan shakuuraa caaishoy addoon ilaahay u mahadnaqaya miyaanan ahayn idaah buu odhan jiray nebigu sal ly slam waan cibaadaysanayaa taas weeyaan arrinta shareecadu ee isxusuusinta u baahan qaaluu yaa waylanaa haada yowm اddiin alle qur-aanka waa ka waran idaa zulzilat اlardu zilzaalaha waakhrajat اlardu ahqaalaha waxaa qur-aanku ka sheekeeyey arladan inay isbedeli doonto yowma naطwi الsamaa ka طayi sijili اlkutub samadan waa la duubi doonaa sida xaashida loo duubo baa loo duubi doonaa dhulkanna waa la duubi doonaa xaaladdu waa sidee yowma fii aakhiri fii aakhiri suurati ibraahim yowma tubadalu alard gayra alardi wasamaawaat maalinta arlada la bedeli doono dhulka dhulkiiba maaha samadanna samadii la yaqaanay maaha nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa ah fii saxiixi bukhaari oo muslim ku yaalla wuxuu tilmaamay muuqaalka dhulka aakhiro dadka la ysugu keenayo qaabku uu egyahay wuxuu nebigu yidhi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaama calaa ardin baydaa cafraa ka qursati naqiyin dadka waxaa la ysugu keeni doonaa dhul bannaan oo midabkiisu daqiiq saafiya kimis laga sameeyey oo kale aada moodid midabka dhulkaasi meel godan ma leh oo meel taaga ma leh oo suryo suryo ma leh oo buura ma leh oo dhir ma leh waa bannaan dhagiya weeyaan ma ujeedaa waa meeshaas laa taraa fiiha ciwajan walaa amtaa dhulkaa kuma arkaysid meel qalloocan iyo meel suryaha iyo meel dadma kuma arkaysid walaa amtan meel taaga oo karin laga dhacayana arki maysid maalinta yowma alqiyaama dadkii markay xabaalaha ka soo baxaan ka warran falaa tasmacu ilaa hamsa dadku waa un shanqadha ah dadku markay fara badan yihiin oo socdaan oo aanay hadlaynin socodkoodaas iyo jaanqaadka shanqadh baa ka baxaysa soo maa hade shanqadhaa iyo socodkaa mooyaane wax kale qof qof la hadlayaa ma jirto maalintaas nin yahuudiya nabiga u yimi sal alla aleh wasalam xadiidka caaisha saxiixa wuxuu yidhi ayna annaasu yowma tubadalu اlardu hayra alard xadiiska fi saxiixi muslim dadku xaggay tegi doonaan xilligaa xaggay joogi doonaan arladii markii la bedelo oo arlo kale dadkii la ysugu keeno nebigu muxuu ku jawaabay fi ulmati duuna aljasr fi ulma duuna aljasr meel madow oo biriishka iyo bundada ka sokaysa ayaa la tubi doonaa waa madow maxaa madoobeeye qoraxi ma jirto qoraxdii mar horaa baabkeeda waa la laabay dayax ma jiro xidiga ma jiraan waa dam laydh baxayaa warkii daah soo dadku xaggay joogaan siraadkii baa la rabaa in la maro meel siraadka ka sokaysay dadku tuban yihiin madow baa lagu jiraa mu'min iyo munaafiq iyo gaal iyo cid kastaa halkaasaa la tuban yahay waa gudcur madow oo indhaha haddii faraha lagaa geliyo waxba aadan arkaynin weeyaan nebiga sal allau alay wasalam qur-aanka ilaahay kaga warramay arrintu siday u dhacayso alle wuxuu yidhi subxaanah wa ashraqat اlardu binuuri rabbiha arladii waa iftay ilaahay nuurkiisa la iftay subxaana wa tacaala markaasaa ilaahay nuurkiisa ayaa iftiin baa imanaya meesha iftiinkaasaa wax lagu kala arkayaa dabeeto siraadkii baa la odhanayaa hadaba ku dareeroo gala qofkii adduunka riximgoyska ahaa ee bakhaylka dhabcaalka ahaa ee baktiiyey qaraabadiisii iyo raximkiisii ee waxba siin jirin qaraabadibaa waxay taagan tahay kelinka laga galo siraadka xaggana nebiyadii taagan ambiyadu waxay leeyihiin rabbi sallim sallim nebi waliba ilaahu ummaddayda maanta samata bixi qaraabadii oo muuqaal laga soo dhigay hadlayo naf leh halkanay taagan tahay ilaahuw ballan baad qaaday adduunka kii i ee i gooyey ee bugta iyo baahi igu eegtay ii qaba maanta ilaahayo biriishka ayuu iga soo marin ballantii baa la u samaynayaae kiibaa la qabanaya la isku jebinaya bakhaylku sidiisaba waxaa la yidhaahdaa bakhaylka qofka ah ee dhabcaalka ah dhabcaal iyo bakhayl farqi baa udhexeeya bakhaylka waa midka jeebka adag ee gacanta adag dhabcaalku laakiin waa jenaraal waa ka sarreeya kaas waa ka sarreeyaayo isagu inuu wax bixiyo daah mid wax bixinaya hadduu arko calooshaa lagu dhufanaya xaggaad isku wadda dabadaad iska ridaysaa maalkaad gubaysa waar waa ku sidee waa qaraacmaya hadda isagii maaha waa muslim ilaahay oo kale wax bixinaya naftu waa ka dhaqaaqaysaa waxaa la yidhaha bakhaylku sidiisaba laba laba shay buu adduunka ugu jecel yahay ila waa inagii wuxuu ugu jecel yahay wax adduunka nafi ku jirto hal naf buu saaxiib leeyahay hal naf buuna ugu jecel yahay ma taqaan naftaa waa naftiisa naftiisa naf aan ahayn kama naxo naftiisa naf aan ahaynna saaxiib lama aha aabbe ma yaqaano oo oori ma yaqaano oo ubad ma yaqaano oo ehel ma yaqaano oo islaam ma yaqaano soomaalidu waa dad xikmad badan mahmaahahooda waxaa ka mid ah waxay soomaalidu ku mahmahay keligii cune keligii buu dhintaa kadaad keligii cuno tahay keligaabaad dhimanaysaa hadda inle cid koob shaaha u shubi maysid cishada dambe aqalkaad ku dhex baktinaysaa aqalka ayaad ku dhex baktinaysaa mar bal kiinkaarta qabay lama arag saaka ma soo shaahiniyo shaliya ma lama arag bal eega aqalkaa lagu jeemise ka tag isagoo dibiray buu halkan jiifaa ile islaam iyo ehel u yaqaano usoo gelaya ma jirte markaasaa halkaas ilaahay wuxuu ka warramay subxaanahu wa tacaala mu'miniintii qaraabogoyskii halkaasaa lagu qabta muminiintii markay siraadka galaan iyo munaafiqiintii iyo gaaladii waa la wada maraya wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya mid waliba meeshaasu mari doona siraadkaa laga gudbaya muminiintii adduunka ilaahay taqaanay rabbi caabudi jirtay oo wanaagsanayd ee afkooda iyo adinkooda laga nabadgalay cibaadada fiicnayd waxaa u baxaya ilays iyo iftiin wah baa ilaahay u siinaya maalin cad ayaa laga dhigayaa siraadka ay marayaan saxarka dhulka yaalla way arkaya munaafiqiintii ilays ma leh waxba arki maayan waa dam ile waa niman adduunka markay joogeen afartaba gubanoo baaba'san oo aan ilaahayo diin iyo khayr jeclayn dushaa un dadka isaga ekaysiya muslimka ah yowma tara almu'miniina waalmu'minaat yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim nuurkiiyo iftiinkii baa saa hortooda ugu baxaya munaafiqiintii markay arkaan mu'miniintii oo siraatay oo waddadii saxa ahayd ee siraadka durduro ku maraya mid wuxuu ku marayaa ilbiriqsi sida hilaacoo kale biriqda markuu yidhaahdo mid wuxuu ku marayaa sida fardaha dheereeyo kale mid sida shimbiraha duulooo kale awrta kuwa ugu dheereeya qofka qofka ugu orodka badan ninba dee sibuu ku marayaa siraadka micnaha ku jira ma taqaanaa marka lagu leeyahay siraadka ka gudubkiisa laga gudbayo qofba sibuu ku marayaa micnaa ku jira meesha waxaa lagu yidhi qof wuxuu ku marayaa siraadka kaga gudbayaa sida hilaaca bilig markuu yidhaahdo wacdaas ayuu ku dhaafayaa mid wuxuu ku dhaafayaa fardaha faradka faraska u dheer ee oradkiisaoo kale midba meel sibuu ku dhaafayaa micnaha ku jira waxaa weeye adduunyada dadku markay joogaan diinta ku dhaqankeeda daacadnimada iyo cibaadada iyo khayrka siday ku yihiin oo ay ugu kala wacan yihiin ayay xaggaana ugu kala wacnaan doonaan kii halkan gaabis ahaa oo salaatul jawaan tukan jiray qaadku iibinayo garaabada dusheedu sidaa intuu xaadxaadho ku sujuudaya amama ama maxaan ku idhaha meheradiisa salaaddii oo laga soo baxay ayuu halkaa ku weysaysanayaayo halkaasuu ku tukanayaa kaa iyo kii shanta salaadood safal awalka ku tukanayay ma kula tay inay isku xeedho wax ku cunayaan kula tahay isku xeedha wax ku cuni maayaan de ku cuni maayaan adba caqli aad leedahay ku cuni maayaan sida adduunka loogu kala wacan yahay camalka saalixa iyo cibaadada iyo wanaagsanaanta iyo khayrka ka shaqayntiisa sidaasaa xaggoona loogu kala wacnaanaya mid baa isagoo dhiiggu da-ayo ka tallaabaya biraha hilibka la sudo ee sidaa usoo qalqaloocan ayaa biriishka hareerihiisa suran seefta waa ka afbadan yahay waddadaasi way ka afbadan tahay xabadda tinta ahna way ka dhuudhuuban tahay buu nebigu yuri alayh isalaatu wasalaam ama wuu ka dhuuban yahay siraadku mid dhiigu saa u da-ayoo bidhahaasi xagteen baa ka tallaabaya midna waa ku daadanaya bannaankaasaa la ysugu bixi doonaa nebigu sal ala alay slam wuxuu ka warramay qoraxda in dhakada la ysu keeni doono qadra miilin miil baa la ysu jirsiinaya miil afka carabiga waxaa la yidhaahdaa laba micnaba miil waa la yidhaahdaa indhakuusha qoriga yaree ku jira ee indhakuusha lagu marsado miil waa la yidhaahdaa waxaa kaloo miil la yidhaahdaa halka mayl maylku waa kilomitr iyo badh cadceeddu maalintaasi ma waxaa looga jeedaa masaafo la-eg geedkaa yaree ku jira indhakuusha indhaha lagu marsado intaa uu la eg yahay ka u dheer baa fartaa la-eg ma intaasay cadceeddu madaxa u jirsan doontaa mise kilomitir iyo barh baa loo jeedaayoo maylkii caadiga ahaa bay cadceeddu madaxa u jiirsan doonta ilaahay baa og laakiin way soo dhowaan doontaa cadceedda aad aragto iyadoo naga fog kulkeeda aan la xamili karayn ayaa halkaa la isu keenaya markaasaa nebigu wuxuu ka warramay salawaatu wasalaamu calayhi dadku xaalkoodu waxay noqon doonaan tudna ashamsu yowma alqiyaama min alkhalqi qiyaamaha dadka waxaa loo soo dhowayn doonaa qoraxda xataa takuuna minhum miqdaar miqdaar miilin mayl ilaahay u jirsato ama miil fayakuunu الnaasu calىa qadri acmaalihim dadku waxay noqon doonaan camalkoodu sida uu kala yahay fi lcaraqi dhididka fa minhum man yakuunu ilaa kacbayhi mid baa dhididka jidhkiisa ka baxa waa la uruurinayaa labada kuraamood ama labada canqo buu dhididku joogsan doonaa wa minhum man yakuunu ilaa rukbatayhi mid baa labada low dhididkiisu iman doonaa biyuu ku dhex jiraa dhididkiisuu ka baxay wey jirkiisa wa minhu man yakuunu ilaa xiqwayhi midbaa xaqwayhi dhididkii ka baxay halkaa guntiga laga xidho macawuusta laga xidhayo surwaalka miskaha ah ayaa dushooda ayuu u joogsan doonaa wa minhum man yuljimuhu alcaraqu iljaama midbaa dhididkii ka baxay uu xakamayn doonaa halkaa afka ah ayaa maaragtay uu dhididkii u joogsan doonaa nebigu sal alla alih wasalam sidaasuu gacanta ugu tilmaamay maalintaasi waa maalinta arag ee qur aad uga waramay rasuulku isagoo dadka la hadlaya sal alay wasalam qofka doonaya inuu qiyaamihii iyo caddaa wado sida wax u dhacayaan si ugu diyaargaroobo taluu nebigu bixiyey sal alay wasalam fara badan talooyinkiisii waxaa ka mid man sarahu an yandura yowma alqiyaamati kaannahu ra'yu caynin qofka ay ka farxinayso ama ku farxaya inuu maalintii qiyaamo daawado sida inuu indhaha ku hayo oo kale falyaqra' ha akhriyo ida shamsu kuwirad suuradda ida shamsu kuwirad akhri waida samaau nfaarat ida samaau nfataratna akhri waida samaau nshaqat ida samaau nshaqat akhri saddexdaas suuradood si tafsiila oo faahfaahsan ayaa ilaahay kaga warramay subxaanahu wa tacaala sida maalintaasi ay wax u dhici doonaan rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka tilmaamay wa nufiqa fi suuri waxaa la afuufi doonaa suurka qiyaamo fasaciqa man fi samaawaati waman fi lard waxaa dhici doono daadan doona samada iyo dhulka waxaa ku jira ilaa man shaaa allah ciddii alla uu doonay mooyaane mufasiriintu qaar waxay ku fasireen ciddaa ilaahay ka soo reebay waxa weeye waa xamalat lcarshi waa malaa'igta carshiga haysa ee carshiga ilaahay sida kuwaasaa loo jeedaa qaar waxay yidhaahdeen may waa malagii israafiil ahaa baa loo jeedaa laakiin ilaahay baa yaqaana mufasiriintu way sheegeen laakiin xaqiiqada cidda laga soo reebay ciday tahay ilaahay baa yaqaana subxaanahu wa tacaala markaas howlahaasi qiyaamuhu saasay u dhici doonaan waxaa ilaahay ka warramay subxaanahu wa tacaala fii aakhiri suurati zumar baa ilaahay aada uga sheekeeyey aayadahaynu ku tukannay maqhribka rakcaddii labaad ayaa ka ahayd alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaala uma nufika fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun dadkii mar dambaa la afuufayaa mise waa kuwaa taagtaagan oo ahwaashii iyo dhibaatadii qiyaame daawanaya ahwaalu lqiyaama wa ashraqat ilardu binuuri rabbiha arladu rabbigeed iftiinkii u bay la iftay wawudica alkitaabu kitaabkii baa la soo dhigay oo la keenay acmaasha dadka qof waliba uu ku qornaa wa jii'a biاnnabiyiina washuhadaa nebiyadii baa ilaahay keenaya oo shuhadadii oo rusushii ah ayaa la keenaya shuhadada mufasiriinta qaar ku fasireen malaa'igtii baa la keenaya ma ujeeda la keeni doonaa waqudiya almru baynahum bilxaq arrinkii waa la xukumay dadka dhexdooda si xaq ah wahum laa yudlamuuna iyagoo aan la dulminaynin wawufiyat kullu nafsin maa camilat naf waliba waxay shaqaysatay waa loo dhammaystiray wa huwa aclamu bima yafcaluun alle isagaa u ogaal badan dadku waxa ay samaynayaan wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumara kuwii gaaloobay waxaa loo kaxayn doonaa naarta jahannamo iyagoo kooxa kooxa ah maxaa looga jeeda iyagoo kooxa kooxa ah waa gaaladii waa munaafiqiintii waa saaxiriintii waa wixii shayaaiin ahaa oo dhan koox koox iyagoo ah baa la kaxayn doonaa alle wuxuu tilmaamay subxaanahu wa tacaala marka la dareeriyo baa ilaahay hadlaya wuxuu alle odhanayaa waqifuuhum taaga bal yaro taagaa la odhanaya innahum mas-uuluuna waxbaa la su'aalayaaye yaro taaga waa la joojinaya waa la ysu celinayaa markaasaa alle malaa'igtii waday ee naarta ku waday wuxuu ka odhanayaa bal weydiiya maa lakum laa tanaasaruun maxaydinaan isugu hiilinayn sow idinkii adduunka isku duubnaa oo diinta iyo dadkaba iyo dalkaba burburinayey waxaa doontaan ku kacayey sow idinkii adduunka isku xidhnaa magacyada la baxay maad maanta wax isu qabataanoo idinkaa isku dhano cid idinka maqnayne maad hiishataanoo wax iska celisaan goradaysaa u laalaadinayaan hadal ma jiro ilaahay saa intuu u ego wuxuu odhanayaa bal hum lyawma mustaslimuun maanta waa isdhiibeen kuwaasi kudaaye kudaaye kuwaa warkoodi waa isdhiibeen kaxeeya buu alla odhanaya fahduuhum ilaa siraati اljaxiim jaxiimo wadadeeda ku hagaajiya dhaadhiciya iyagoo la xidhxidhay oo laisku jajabiyey baa halkaa lagu ridi doonaa markaas alle wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala xataa idaa jaa'uuhaa futixat abwaabuhaa markii la keeno naartu waa sida jeelka xidhan oo kale albaabadii baa la furaya in lagu xareeyaa la rabaa iyagoo kooxakoox ah kooxkoox ah kulamaa ulqiya fiiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadiir koox marka dalaq lagu siiyo lagu ridaba malaa'igtii baa waraysanayso war inkaari idinku dhacdaye cid idiin digto wax idiin sheegta miyaanay idin iman qaaluu balaa qad jaa'anaa waa noo yimaadeen laakiin maxaanu nidhi ilaahay waxna ma soo dejin waxa la sheegaya waa been waxba kama jiraan waa sheeko baraley waxaas aanu ku sheekaysan jirnay ku shaahi jirnayoo aanu run moodi jirnay malaa'igtii baad la hadlays alam ya'tikum wa qaala lahum khasanatuha alam ya'tikum rusulu minkum war miyaanay rasul idinka mid oo bani aadama idin iman yatluuna calaykum aayaati rabbikum rabbigiin aayadihii idinku dul akhrinaya wayundiruunakum liqaa'a yowmikum haada oo idinka digaya maali kulanka maalinkiinan kan ah idinka digaya qaaluu bala ha way noo yimaadeen walaakin xaqat kalimat اlcadaabi cala اlkaafiriin laakiin eraygii cadaabka ayaa ku waajibay gaalada dushooda qiila dkhuluu abwaaba jahannam jixin jix ma jiro iyo naxariis ilaahay baan idinkala soo hadlaynaa iyo war nimanka wax lala qabto iyo war waa sidee iyo ma jiraan waxaas maxaa la odhanayaa markiiba udkhuluu abwaaba jahannam gala jahanamo albaabadeeda khaalidiina fiiha xaalaad ku waaraysaan jahanamo gudaheeda fabi'sa mahwa almutakabiriin kuwa iskibriyey meesha ah aayahoodu meeshuu ku dambeeyo ayaa aalla xumaa baa ilaahay leeyahy subxaanah wa tacaala waxaa laga warramay raggii gobta ahaa ee mu'miniinta ahaa ila mu'minku waa gob sidiisuba wasiiqa aladiina taqow kuwii alle ka cabsanayay alla ka yaabka ahaa baa la kaxaynaya ila aljannati zumara jannadaa loo kaxaynayaa iyagoo koox koox ah rusushii nebiyadii culimmadii ducaadii ahlu khayrkii shuhadadii saalixiintii ubadkii qayba qaybaha bulshada muuminiintu kala tahay raggii dumarkii ayaa la kaxayn doonaa ilaahay wuu ka warramay subxaanahu wa tacaala marka la kaxeeyo ayaa alla wuxuu yidhi xataa idaa jaahuuha wafutixat abwaabuhaa jannada markay yimaadaan albaabadeedii baa lagu soo dhowaynaya jannadii malaa'igtii joogtay baad la hadlaysa salaamun calaykum nabadgeliyo dushiinna ha noqoto ahlu jannow tibtum fadkhuluuha khaalidiin waad wanaagsanaateen camalkiinnii ayaa wanaagsanaaday dad wanaagsan oo khayr qaba ayaa tihiin oo cibaadadiinnii ayaa wanaagsanaatee oo iimaankiinni baa wanaagsanaayoo wacnaa waad wanaagsanaateen jannada gala idinkoo ku waaraya wa qaaluu alxamdu lilaah ilaahay bay u mahad celinayaan ilaahay baa mahad leh alladii sadaqanaa wacdah allaha noo noo rumeeyey ballanqaadkuu noo qaaday wa awraana alarda alarda natabawa'u min aljannati xayu nashaa jannada dhulkeediina dhaxal siiyey halkaanu doonno ayaanu maanta iska degaynaa fa nicma ajru lcaamiliin kuwa shaqaysta abaalkooda fiicnaaday buu alla leeyahy subxaana wa tacaala wa tara almalaaikata xaafiin malaa'igtii baad arki doontaa xaafiina min xawli lcarshi carshiga hareerihiisa iyagoo ku hareeraysanoo tubanoo joogaad arki doontaa maxay samaynayaan yusabbixuuna bixamdi rabbihim rabbigood bay u tasbiixsanayaan subxaana allahi wa bixamdih subxaana allahi alcadiim waqudiya baynahum bilxaq xaq baana lagu kala guddoomiyey makhluuqii wa qiila alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin malaa'igtii ba markaa u soo gelaysa malaayiin ah waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab albaab kastoo sideedda albaab ee jannada ah ayay malaa'igtu uga soo gelaysaa jasakum allah khayr maxay malaa'igtu odhanaysaa marka salaamun calaykum ahlu jannow assalaamu calaykum سلام عليكم والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار halkaasay uga soo gelaysaa malaa'igtii ilaahay baa istusi doona rabbi bay arki doonaan way farxi doonaan jannada ayaa qof waliba meel uu ku barwaaqoobo ayaa ilaahay dejin doonaa subxaanahu wa tacaala ehelkeeda ilaahay jannada haynaga dhigo halkaa degta dadku maxsharka qiyaamaha xitaa marka la joogo marba doc ka taabanaynaay dadku way walaahoobayaanoo way iska dabaka wareegayaan marba rasuul baa loo imanaya muusaa loo imanaya ciisaa loo imanaya nebi ibraahiim baa loo imanaya nebi nuux baa loo imanaya wax nala qabo xaaladdu waa adagtah nebi waliba waa cudur daaranaya rasuulkaa loo imanaya sal alla wasalam markaasuu odhanaya ana laha anaa maanta iskaleh inaan idinka erga qaado markaasuu nebigu tegaya markaasuu wuxuu imanayaa carshiga ilaahay hoostiisa markaasuu ku sujuudayaa sujuud dheer markaasuu nebigu wuxuu tilmaamay calayh salaatu wasalaam duco aanan weligay ku ducaysan iyo ammaan aanan weligay ilaahay hore u ammaanin baa ilaahay ii furayaa markaasaan ilaahay ammaanaya oo alla baryaya markaasaa ilaahay la hadla yaa muxamed irfac ra'sak muxamedow kor u qaad madaxa toos wasal tucطa weydiiso waxaad doonto waa ku siinayaa weydiiso maanta washfac tushafac erga i weydiiso ergadaada waan aqbalayaa markaasaa nebiga waxaa loo fasaxayaa shafaacat alcudma shafaacadii weyneed inuu qaado salawaat ullaahi wasalaamu calayhi kuwii gala shafaacadiisa ilaahay haynagu daro subxaanahu wa tacaala malaa'igtii baa imanaysa makhluuqii oo dhan ayaa isweer laga qabanaya wاlmalaaئikaةu wajiia yowmaidin wajaءa rabuka wاlmalaaئikaةu safan safa malaa'igtii baa imanaysa markaasaa makhluuqiyo tuban bay xagga sare dusha ah bay sidaa u soo degayaanoo way isku hareeraynayaan jahannamana waa la keenaya iyadoo halamsanaysa oo qaylada ka baxaysa iyo jibaadka iyo hugunka ka baxaya aad yaabayso marka jahanamo lasoo wado toddobaatan kunoo hogaan bay leedahay halkii hogaan ama xadhig oo keliya toddobaatan kun oo malag baa sidaa u jiidayo haya markay bidhaan fog gaaladii ka aragto iyo kuwii falalowga ahaa iyo munaafiqiintii ayay anna jannadii naartu bilaabaysaa inay markaa hadasho bay bilaabaysaa maxay odhanaysaa idaa ra'athum min makaanin baciidin samicuu laha tagayudan wasafiira meel fog markay ka aragto ayay waxay ku siganaysaa inay dildillaacdo ba ilaahay carada iyo ciilkay u qabto way soo dhowaanaysaa ilaya yaa kaafir ilaya yaa munaafiq ilaya yaa saaxir ilaya yaa taariku salaa anaa kuleh maantaoo ku cunaya taariku salaadkiiyow saaxirkiiyow anaa maanta ku cunaya gaalkiiyow anaa maanta ku cunaya munaafiqiyow maanta anigaa ku cunaya saasay leedahay naarti naarti baa la keenay toddobaatan kun oo malag baa sida toddobaatan kun oo hoggaan bay leedahay hoggaan walba toddobaatan kun malaayiin malaa'ig ah baa saa u jiidaysa markaasaa ilaahay saa ugu guraya subxaanahu wa tacaala marka lagu guro oo lagu guro oo lagu guro ba alla wuxuu odhanayaa yowma naquulu lijahannama hal imtala'ti jahannamaa lala hadlaya ma buuxsantay jahannamow jahannamay ma buuxsantay hal min masiid ilaahow wax kororsiimaa ma haysaa weli dhowr khan fara badan baa bannaan wax ziyaadaa ilaahow ma haysaa ma ujeedaa arrin adag oo khatar ah ayaa jirta oo qofku la rabo inuu u tabaabushaysto oo maalintaa yowmulqiyaamo u dadaalo siduu ilaahay ugu dhowaan laha subxaana wa tacaala waxaa ka mid a xisaabtii xisaabtii baa la ysugu imanaya markaasaa dadkii la xisaabaya rabbigood baa la hor keeni doonaa acmaashoodii qof walba cimrigiisaa la weydiin doonaa cimrigaan ku siiyey adigoo intaasoo sannadood jira ayaan adduunka kaa soo qaaday maxaad cimrigaagii kaga faa'iidaysatay dhalinyaronimadaadii ka waran maxaa iligan kaa riday ile hadda waad aragto ilkihii qaad baa ka riday soo maha ilkuhu waa meesha ugu adag qofka bani aadamka jirkiisu waa laf lafahaa adag bal bahalka saa u burburiyey urku jirta maxaad u malaynaysaa kilihii iyo beerkii iyo mindhicirradii iyo calooshii uuskii ka war intaa waxaa ka sii dheer dhibaatada kale kuu geysanayo ragga qaadka cunee berrinsaday ee dee ku caanbaxay islaamuhu waa ka cawdeen waa ka cawdeen dee ninkii laba dumara miyuu isku qabi karaa dumar qaar la yidhaahdo iyo islaan halkan fadhidoo khayr qabta ah miyuu isku qabi karaa iskuma qabi kara dee ma carabtu waxay tidhahdaa man rakiba farasayni shaqa dubura laba faras qofka intuu fuulo waan caydhinayaa yidhaahda dabadaa kala dilaacday yidhaahdeen miyaad fuuli karaysaa laba faras waa may dee midunbaad ku hadhaysaa soo maa ama tanaad u go islaantan dee halka lagu sito ee qaadka la yidhaahdo ee marka la qaato xataa sida loo jecel yahay banaanka lama keenayo alkaasaa la gelinaya garanka waa laga hosaysiinaya islaanta aad laabta gelinayso ama tan aad u go-aysaa caruurtii iyo ubadkii maba xusuusanaya ninkan qaadka cunaya dadkuma kudkudah ciiday cunayaan islaanta iyo ubadku markuu qaadkiisa iyo qadadiisa iyo cadkiisa meel saariyo shahyiisa iyo burburintiisa ayuu xusuusanayaa uu odhanayaa labaatanka allaanka bal caruurtii waxugu waxwaxee ama soddonkaasuu odhanaya ma ujeedaa waxaa la weydiin doona dhalinyarinimadiisii iyo cimrigiisii iyo maal adduunka wixii soo galay xagguu ka keenay xagguu ku bixiyey waxaasoo dhan baa la weydiin doona ishan maxaa kaa riday iligan maxaa riday maxaa gacantan kaa jabiyey dakharkan maxaa kuu yeelay adigoo wanaagsanoo qurux badan baan ku abuuraye yaa iiga kaa dambeeyey kii ilkuu qaadku ka laasteen ilaahayow saan hawada iyo jabis iyo ugu waday kii kale magaca muxuu aha harar muyuu ahaa ugu waday ilkihii tage waxba kama hayo dakarkan maxaa kuu yeelay maqsinkii baan laba isku jiidhnay bur baa madaxa laygu jeexay maxaa lacagtan xaggaad ka keentay mid baan ka qaatoo laaluush wey kan weeye xaggaad ka keentay su-aashaasaa iman doonta waa lagu weydiin doonaa ballankii aan kula galay iiga waran alla soo kuma odhan alastu birabbikum qaaluu balaa baa tiri sooma maxaad ii caabudi weyde maxaad iigu tukan weyde maxaad sekada u bixin weyde maxaad u soomi weyde maxaad u sinaysatay maxaad wax u xaday maxaa beenta u sheegtay maxaa kaadida isaga dhaqi weyday oo si fiican aan kaa keennay nijaasta aan kaa soo saaray maxaad intaad gidaarada istaagto susada intaad furto nay uga siinaysaa oo dharkaaga iyo jidhkaaga ugu daadinaysaa su-aal baa kugu soo baxaysa dhagahaagii ka waran maxaad ku dhegaysatay indhaha maxaad ku daawatay qalbiga maxaad samaysay su-aal adag baa imanaysa kii kaafirka iyo gaalka ahaa dadka oo tuban baa la waraysanayaa ilaahay wuxuu rabaa inuu fadeexeeyo oo sharafta ka qaado kii muminkii wanaagsanaa waxna ka dhaceen khalada laakiin allana caabudi jire wanaagsanaa si gaara ilahay ula faaya war kaale baa la odhanaya si gaara ilahay ula faaya maalintaa waxaa ma samaysay haa halkaa ma ku samaysay haa sidaa ma u samaysay haa wax kasta wuu qiraya gaar weeye cid maqlaysa oo arkaysaa ma jirto waa isagiyo ilaahay keliya subxaanahu watacaala adduunyada anaa ku asturay maantana waa ku saamaxay buu alla odhanaya subxaanahu watacaala satartuhaa calayka fi dunya ana akfiruhaa laka lyowm maantana waa kuu saamxay baa la ohanaya kuwii gaalada iyo munaafiqiintii alaa lacnat اllah calى الظaalimiin xisaabtaasaa dambaysa oo la isxisaabi doonaa maalinta yowm اlqiyaame nin walo waxaad u diyaarsataad leedahay hadday dhiigga xaggiisa tahay qofka waaa haddii ay tahay cibaadadana salaada u horaysa wixii kalena dhiigga u horeeya wax layska xisaabiyo waxaa iman doonta suxuftii diiwaanadii acmaasha bani aadamka lagu qorayey ayaa iman doonta suxuftaasaa la keeni doonaa markaasaa lasoo dhigi doonaa kitaabkii lagaa qoray wuxuu qofku odhan doonaa maa lihada alkitaab laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiira ilaa axsaaha waa maxay diiwaankan aan waxba ka tegin wax yariyo wax weyn maalintaan qaangaaray ilaa maanta waa lagu qoray waa sidee ayuu odhan doonaa qofkii muminka ahaa midigtaa ilaahay uga dhiibi doonaa فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتاaبي muminka marka midita laga siiyo alla kitaabkayga miditaa layga siiyey war arka farxadda sooma idinaan arag qofka jaamacadda ka qalanjibiya marka shahaado la siiyo inuu sawir iskala daalo oo maryo kala janjeero si a xidho oo dadku dhammaanta u yidhaahdo waa maalintaydii sooma idinaan arag farxsan yahay shahaadada markuu qaato ta aakhiraha shahaadada ka weyn ah kitaabkiisa marka midigta looga dhiibo farxadda haa um iqra'uu kitaabiya innii danantu annii mulaaqin xisaabiya fahuwa fii ciishatin raadiya fii jannatin caaliya asal an yajcalana minhum midigtaa looga dhiibaya kii gaalkaa soo maaha wamaa man uutiya kitaabahu bishimaalih bidixtaa looga dhiibaya ama dhabarka ayaa la odhanaya ka qabso caloosha intuu gacanta dhexgeliyo adhaxda ka dusiiyo halkaasuu ka soo qabanaya yaa laytanii lam uuta kitaabiya alla kitaabkayga inaan la isiiyeen baa ii wacnayd walam adri maa xisaabiya xisaab waxay tahay inaan ogaadeen ilaahu yaa maanta iga dhiga ciid ciiddaa maanta maxaan ku idhaahdaa lagu tumanayoo kale yaa iga dhiga ayuu odhan doonaa waxaa kugu filanoo keliya waa maalinta ridii geesaha lahayd ridii senyooneyd ee adduunka hardiday ayaa ilaahay uga qisaasi doonaa uga goyn doonaa bal bani aadamka maxaad u malaynaysa xaaladu waa adagta allah inoo gargaaro miisaankii baa iman doona maalinta yowma alqiyaame acmaasha bani aadamkaa la miisaamaya diiwaankii laga soo qorayna waa la miisaamaya qofkiina miisaanka ayaa la saari doonaa si xeel dheer baa alla u miisaamaya subxaanahu wa tacaala maalinta yowma alqiyaame wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaama miisaankii cadaalad baa loo dhigi doonaa dadkii waxyaabaha miisaanka cusleeya waxaa ka mid ah qur-aanka akhrintiisa waxaa ka mida salaada wakhtigeedu aad tukato waxaa ka mida sunnayaasha oo aad badsato waxaa ka mida dikriga ilaahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah waxaa ka mida subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi alcadiim waxaa ka mida astaqfir اllah subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar waxaa ka mida laa xawla walaa quwata ila bilah adkaarta inaad meeshaa dambe aakhira war jiraa usuu weel dhigo waxaa ka mida ah waxyaabaha iman doona xawdka nebigaa laga cabbayaa qoraxdu markay kulaato waa la haraadaya xaaladdu waa adag tahay xawdkaa nebigu sal alla alay afartiisa koone barkadaasi way isla eg tahay biyaha ku jira caanaha way ka cad yihiin malabkana way ka macaan yihiin buu nebigu yuri sal alla koobabka lagu cabbayo tiradoodu xidigahay tiro la egyihiin buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam muuminiinta intii rasuulka raacday ee bidcada iska ilaalisay bidc waa la waxaa nebigu ogeyn qofkii sameeya ayaa ka cabi doona salawaat ullahi wasalaamu calayh qofkii mar cabaa weligii dib u haraadi maayo inna likulli nabiyin xawdaa nebi waliba dar laga cabo ayuu leeyahay buu nebigu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laakiin xawdkaygaa ugu weyn buu nebigu sal lay wasalam webigaa jannada ee kawar ayaa gacankiisu ka yimaadaa halkaasuu ka biyoobaa as'al allaha an yajcalana miman almustafa sala allahu calayhi wasalam waxaa ah imtixaanka qofka mu'minka ah maalinta yowmulqiyaame la imtixaami doono qof waliba wuxuu caabudi jiray baa lagu xidhiidhin doonaa gaaladu waxay caabudi jireen baa lagu xidhiidhin doonaa iyo munaafiqiinta halkaasaa lagu xidhiidhin doonaa meel xille ayay ku dambayn doonaan waxaa ka mid ah siraadka aynu ka soo sheekayna ee laga gudbayey waxaa ka mid a ah naartii oo lagu daadan doono ilaahay naga badbaadiyo marka naartu isa soo taagtoo la keeno ayaa ilaahay la hadli doonaa nebi aadam aadam yaa aadam aadanow kaalay ummaddaada uba ubadkiisii kunkii qof ee maanta meeshaa taagan sagaal boqol sagaal iyo sagaashan dareeri oo jahanamo ku shub baa la odhanaya kunkiyaa laga soo reebay qof keliya qofkaasi ma noqon doontaa walcilmu cinda allah ilaahay baa og kunkii qof ee bannaanka taagan sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan dareeri jahanamo ku shub baa la odhan doonaya waa arrin khatar ah oo iman doonta toddobada albaabee naarta ayaa laga gelin doonaa saasaa kii gaalka ahaa waa la weynayn doonaa markaasaa waxaa lala ekaysiin doonaa buur si jidhkiisu naarta u cunto kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayrahaa liyaduuquu lcadaab jidhkiisa mar naartu cunto dibbaa loo soo cusboonaysiinayaa si cadaabka ilaahay uu dhadhamiyo subxaanah wa tacaala dabkan adduunka aynu wax ku bislaysanayno sagaal jeer baa la soo khafiifiyey sagaal iyo jeer baa lagu dari doonaa kanaan adduunka maanta haysanno toddobaatan jeer isagoo la labalaabay ayaa la geyn doonaa naarta jahanamo ayuu noqon doonaa halkaas ayuu asalkiisi ka yimi halkaasaa bani aadamka lagu gubi doona naar iyo dhagxan ayaa bani aadamka u noqon doonta xaabo naarta jahanamo lagu shido waxaa jirta meel la yidhaahdo qandara oo jannada iyo naarta u dhaxaysa oo muminiinta maxaanku idhaahdaa beyna aljannati wannaar lagu hakin doono halkaasaa bani aadamkii lagu hufi doonaa wixii xuquuq ahaa ee kala dhex maray markaasaa qof waliba kii jannada la geliyo meeshii adduunka uu jannada ka ugu darajo hooseeya waxaa la siin doonaa meeshii ugu sarraysay waxaa nebigu ka waramay kuwa la yidhaahdo jahanamiyiin dadka inay ka mid yihiin jahanamiyiintu waa dadkii muslimiinta ahaa laakiin mutaystay cadaab inay galaan wuxuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in marka dembigii ay galeen laga gooyo naarta jahanamo laga soo saari doono iyagoo gubtay oo dhuxul madoobaatay ah baa la soo saari doona webi meesha ku yaalla iyo biyo meesha yaalla oo la yidhaahdo nahrulxayaa webigii nolosha ayaa lagu ridi doonaa sida marka roobku do-o naqu usoo dhasho iyo cawsku sidaasay u soo bixi doonaan markaasaa jannada hanka u hooseeya iyo halka u hoosaysa baa la dejin doonaa jahanamiyiin baan loo yaqaanaa buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam yani waa kuwa jahannamo geli doona allah inaga badbaadiyo jannadu waa meeshay mu'miniintu geli doonaan way ku aftaqaanaa jannadu qofka mu'minka marka la geliyo caruur baa u shaqaynaysa wayatuufu calayhim wildaanun mukhalladuun wiilal baa u shaqaynaya meesha lagu waariyey wildaanun mukhalladuun wildaan mukhalad wayaduufu calayhim wildaanu mukhalladuun maxaa ka dambeeya idaa ra'aytahum wiilashaa markaad aragto jannada jooga xasibtahum waxaad u malaynaysaa lulu'an manhuuran luul jannada saa loogu yaaciyey ayaad moodaysaa quruxdooda lu'lu'an manhuuran waidaa ra'ayta uma ra'ayta naciiman wa mulkan kabiira haddaad aragto meeshaa nimco aad u weyn iyo mulki aad u weyn baad arkaysaa buu alyihi subxaana wa tacaala maxaad u malaynaysaa wiilashii shaqaynayaybaa caynkaasa dadka ma ka warran marka loo shaqaynayo jannadu way ku aftaqaanaa markaad gasho aad istiraado maanta war talow yaa tufaax baa kugu wacnaan lahaa laandhanoo tufaaxa guuraysaa kuu imanaysa mid cas baa ku yaalla mid cagaaran baa ku yaalla midba nooc way ku aftaqaanaa waad iska cunaysaa sharaab baad u baahanaysaa kidhligiiyo koobkiiyo ordayaa afka ka hadli maysid calooshay kaa afgaranaysaa markii way imanaysaa ma ujeeda jannada waxaad u baahato waa diyaar maa laa caynun ra'at waxaan il bani aadam weligeed arag ba ku diyaarsan walaa udunun samicat dheg bani aadamna aanay maqal walaa khatara calaa qalbi bashar bani aadam aan qalbigii ku soo dhicin laakiin shaqay u baahantay shaqo iyo camalfalasho iyo cibaado iyo toosnaan ayay u baahantay soomaalida waxay tidhaha fadh iyo fuud iyo cibeed laysku heli waa waxay u baahantay arrintu markaa laysku waayo laysku heli maaye shaqaya tacab bay u baahanta shaqaya tacab bay u baahanta jannadaa nicmada leh in loo shaqaystaa loo baahan yahay qofka mu'minka ahi waxaa u dambeeya gebagabada maalinta yowmulqiyaama markay jannada galaan nebigu muminiinta waa u bishaareeyey innakum satarawna rabbakum kamaa tarawna laylata albadr dad iyo muminiinta rabbigiin waad arki doontaa sida dayaxa fariyo tobnaada uu idinku muuqanayo waad rabbi u arki doontaan iminka haddaad dayaxa fariya tobnaada inaad eegto damacdo miyaad markaa dibadda u baxdo cid ku odhanaysaa iga baydh rabaa inaan eege halkaaga aad taagantay waad ka arkaysaa rabbi saasaad u arki doontaan maalinta yowmalqiyaama markaasaa jannada markay galaan oo muminiintu ku hoydaan oo ilaahay raalli ka noqdo ayaa allah wuxuu odhan doonaa waxaan idiin ballan qaaday oo aanay idinsiin baa jira maxaa ilaahayoo noo hadhay naar baad naga badbaadisay jannaadna gelisay waad naga laaraalli noqotay weli imaydan arag buu alla odhanaya wayn iskii tusaya allihii aad caabudaysay lixdan sannadood adoo lixdan jiraad dhimatay ama adigoo toddobaatan jiraad dhimatay ama adigoo siddeetan sano jiraad dhimatay ama adigoo ka yarbaad dhimatay axadkii inta caabudaysay ee u sujuudaysay ayaa maalintaa iskaa tusi doonaa farxad ka weyn oo qof mu'mina u arkaa ma jirto ilaahay baa daawan doonta nuur baa ilaahay ku gadfan oo ka sokeeya aan loo arki karayn fayakshifu canhu nuur nuurkii ku gadfanaa ee ka sokeeyey buu alle iska duwi doonaa fa yarawna rabbahum rabbigood bay arki doonaa wax ka weyn ilaahay inaad aragto ma jirto maalinta yowm alqiyaama ilaahay kuwa jannada gala ee ilaahay arka subxaanahu watacaala allahayna ka dhigo dembigeennana allah ha dhaafo khaatimadana allah inoo hagaajiyo cibaadada allah inoo fudaydiyo nafya shaydaan allah ka qabto ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu sida uu iimaankii islaamnimada noosii allah inagu dulo hayna ku soo saaro camalkeen iyo niyadeenna mid wanaagsan iyo saafi ah allah ka dhigo khaatimadana allah hainoo hagaajiyo rasuulkii muxameda allahayna ku xidhiidhiyo xawdkiisa kuwii ka allahayna ka dhigo shafaacadiisa allahayna geliyo jannada allaha nala geliyo waalidkayo allahw dembi dhaafo waalidkayo allah u naxariisto ilaahay waalidkayo jannaha ka waraabiyo muslimkao dhanna allaha barakeeyo dembigoodana allaha dhaafo muslimiinta intii muslimee bogta allaha shaafiyo intii muslimeen awlaad lahayn awlaad khayr qabta allaha siiyo intii muslimee dhimatay allaha u naxariisto inta daymaysan daynka allaha ka bixiyo inta kurbaysan kurbada allaha ka faydo inta muraadle muslime muraadkooda allaha u sahlo inta xaqdarra ku xihan xaqdarrada ay ku xidhan allaha ka soo sii inta colaaday haysato ilaahay nabadgelyaha siiyo inta baqaysa ilaahay ha badbaadiyo amni allaha siiyo inta abaaraysan abaarta allaha ka dulqaado inta waxaysataa waxooda allah u barakeeyo dadka iyo diinta iyo dunyadaba allah inoo barakeeyo cilmi naafic iyo camal wanaagsan allahayna siiyo diinta ilaahay kuwa ka run sheega allahayna ka dhigo cilmi naafic iyo camal saalixa allahayna siiyo kuwa ilaahay diintiisa ka shaqeeya allahayna ka dhigo jannadiisa sida halkan alla inoogu kulmiyo jannadiisa allah inagu kulmiyo allahuma salli wslim wbaarik cla nabiyina muxamed wاnsur ilaahi shircaة التwxiid ya da اljuud wاlkarm الrafiic الshani wkadaka nasأlka الhabaat fainaha fitn tji bالshayb lلshubani ya rabi wاkhtum bالتqى أcmaalna xtى nusaaqa lrawdaة wjna الثاني حتى